تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير سورة الملك suuradani waa makiya waa qur-aankii maka ilaahay ku soo dejiyey intaan rasuulku hisroonin aayaadka suuraddu waa soddon aayadood aayadda suuraddu soddon aayadood weeye waxaa jira fadaa'il amba fadliga ay leedahay axaadiis ku soo arooray qaarkoodna ay saxiix yihiin qaarna ay xasan yihiin qaarkoodna ay daciif yihiin axaadiista saxiixa waxaa ka mid a ah xadiiska odhanaya waxaa ku jirta suurad qur-aanka soddon aayadood ah ina suurata fi lqur'aani halaasiina aayatan shafacat lisaaxibihaa macnaa waxay u shafeeco qaataa saaxibkeeda ilaa ilaahay u dembi dhaafo tabaaraka aladii biyadihi lmulku xadiiska kalena waa ka odhanaya suuratun fi lqur'aani khaasamat can saaxibiha xataa adkhalathu ljanna tabaaraka aladii biyadihi lmulku amaa xadiiska isagu odhanaya taa horena xasaxiix buu ahaa tan kalena xasane xadiiska odhanaya hiya almaanica hiya almunajiya aw almunjiya tunjiihi min cadaabi alqabri isagu daciif weeye allah wuxuu idhi subxaanahu watacaala tabaaraka aladii allihii baa kor noqday oo tabaaraka bimacnaa tacaala aynu ku fasirro ee tabaaraka markay noqoto allah buu kayrkiisu batay oona tafsiirkay culimo muxaqiqiinihi ay door bidaan tabaaraka aladii allihii ayuu khayrkiisu batay biyadihi gacantiisa uu ku sugan yahay almulku lahaanshuhu ilaaha gacantiisa uu ku jiro ee isagu ku tasarufaya mulkiga wax kastoo la leeyahay allaha ayaa khayrkiisu batay amba kor noqday wa huwa alle calaa kulli shayin shay walba ama shay kaste qadiir allaha qaadirka ku ah weeye ee kara kuwa alle amba alladii allahaasoo khalaqa abuuray almawta geerida iyo waalxayaata noloshaba abuuray markaa labaduba waa wax jiro ilaahay baa subxaanahu watacaala awjada alkhalaa'iqa cagam ahaan baa ilaahay ka baabiiyey ka soo saaray iyagoon jirin markaasaa ilaahay ka dhigay wax jira markaa mowtu waa wax jira see noloshuna ay u jirto walxayaata abuuray labadaba markaas sababtu ilaahay idiin abuuray waa maxay xikmadda ilaahay khalqiga u abuuray ilaahay baa caddaynaya subxaanahu watacaala liyablugakum khalaqada ayuu ku tacalluqaya ilaahay muxuu idiin abuuray liyablugakum uu alle u imtixaamo amaba uu u rabo ayukum kiinna axsanu ugu wanaaga badan sabarka ridow axsanu ugu wanaaga badan camalaa xagga camalka ay liyabluwakum suaa laydiin imtixaamo ayukum kiinna axsanu ugu wanaagsan camalaa xagga camalka min jihati alcamal wa huwa alle alcasiiz allaha aan cidi ka adkaanin weeye subxaanahu watacaala cid aanay deedsanin alghafuur waana allaha dembi dhaafista badan weeye kuwa alle alladii midka weeye khalaqa abuuray sabca samaawaatin samaawaat amba samooyin toddobaa allaha abuuray weeye khalaqa abuuray sabca samaawaatin samaawaat toddoba ah amba samooyin toddoba ah oo allaha abuuray weeye samooyinkaasoo ka sitee dibaaqaa kala sarreeya ambaba isbedela oo dabaqyo isu ah dibaaqaa waa jamcu dabaq ama dabqa dibaaqa dabaqyo ah oo kala sarraysa maa tara ku arkimaysid qof yahow fii khalqi araxmaani allaha raxmaanka abuuriddiisa sidaa u alla wuxu abuuray kuma arkaysid min tafaawut kala tagsanaan wax doldoloola a ku arki maysid maa taraa kuma arkaysid fii khalqi araxmaani allaha raxmaanka ah makhluuqiisanu alla abuuray min tafaawut doldoloolo amba kala tagsanaan kuma arkaysid ee farjic celi albasara bal aragaaga celi warjic celi albasara araga hal taraa ma aragtaa min fuduur wax dildillaaha ma ku arkaysaa oo min alfidri hal taraa ma aragtaa min fuduur wax dildillaaha ma arkaysaa laba jeer baad maraysaa inaad wax artay markii hore samadaa ilaahay kuu taabiyey markaa wuxuu ku yidhi maa taraa fii khalqi araxmaan markaa meesha aragtidaa timid markii horaad eegtay markaasuu haddana ilaahay ku yidhi bal eeg haddana miyaad ku aragtay wax galdaloolaa bal celi araggaaga laba uma arjic celi haddana albasara aragga celi saratayni laba jeer amba saratayni mara bacda almara bal celi haddana mar labaad celi afar jeer yanqalib wuu soo noqon yanqalib aswaabtii amar yanqalib wuu soo noqon ilayka xaggaaga ayuu ku soo noqon albasaru araggi xaggaaga ku soo noqon khaasi'a xaaluu yahay mid guuldaraystay muxuu ku guuldaraystay oo wuxuu doonayay inuu say golgololaha ah soo arko amba wax kalaloo ku jira ilaahay sida wax u abuuray dabeeta wuxuu doonayey isagoo araggaagi waaye buu soo noqonaya sooxi buu raadinayay macdaalika ma watag khaasi'a xaaluu yahay kii khasaaray soo noqonaya u khasaaray macnaa wuxuu waayey aragu wuxuu raadinayey bal inuu golgoloolo un arko ilaahay sabaadkiisa waxaa qalbigiisa ka muuqda walxaal buu soo noqday oo ayuu soo noqday ambaba u guuldaraysta huwa isagu xasiir mid daalay uu yahay xasiir uu daalan yahay asifat mushabiha aliim yani isagoo daalan buu soo noqday yani culamada qaarkood waxay alxasiir almunqadicu min alicyaa saasoo kale isagoo daalan buu soo noqday ayaa allah yidhi subxaana wa watacaala khaasi anan yaraa cayban aw khalala saas soo noqday baa ilahay leyi subxaana watacaala wallah laqad bayannaa waxaanu ku qurxinnay assamaa'a samada waxaanu ku qurxinnay addunyaa dhow ee soke fi masaabiixa xidigo ayaanu ku qurxinnay bimasaabiixa xidigo ayaanu ku qurxinay waa alkawaakib wajacalnaa waxaanu ka yeelnay haa xidigahaa waxaanu ka dhignay rujuumaa kuwa lagu joogto amba lagu gano lishayaadiin shayaadiinta lagu joogto rujuumaa ganid baanu uga dhignay amba resmin lishayaadiin shayaadiinta oo ilaahay subxaana watacaala jacalnaaha calaa jinsi lmasaabix buu noqonaya damiirkaas calaa jinsi lmasaabix waa noocyo xidigaabaa ah, kamid laa calaa caynihaa waayo kawaakibta qaarkood lama garan laakiin waxaa lasoo ganayaa bishuhud shuhud ayada xaggeeda ka imanaysa ayaa lagu ridaaba culimada leeyihiin faqad takuunu mustamadatun minhaa oo qallidho ayada kasoo qallirmaya waactadnaa waxaanu u diyaarinay lahum saaqiinta cadaaba asaciir olol cadaabkii baanu u diyaarinay cadaaba asaciir olol cadaabkii baanu u diyaarinay sidaa daraaddeed waa kii lahaa qataada xidigahan waxaa loo abuuray un saddex arrimood oon mid afaadna hayn waa mara ilaahay wuxuu ku qurxiyey buu leeyahay samada waa mar ee waa rujuuman lishayaadiin waa mar saddexaadka ee calaamaadka yujtada biha wax bartilmaamneedba amba yoolal dadku wax ku adkaystaan oy ku calaamadsadaan markay badaha marayaan amba meelo kale ay marayaan si aanay u lumin faman ta'awala fiiha kayra daalika faqad qaala bira'yihi wa akhda'a maaragtay xaddahu wa adaaca nasiibahu wa takallafa maa cilma lahu bihi oo qofkad weynun qalay waxaanu garanayn ka hadlay u daalay allah wuxu uhi subxaanau wa tacaala waliladiina kuwii waxaa u sugnaaday waliladiina kuwii waxaa u sugnaaday waa khabar muqadama kafaruu gaaloobay birabbihim ku kufriyey halkaa ku xig birabbihim ku kufriyey cadaabu jahannam isadibaa cadaabu jahannama jahannamo cadaabkeeda ayaa kuwaa u sugnaaday wabi'sa waxaa xumaaday almasiiru meel loo noqdana waxa ugu xun cadaabsan idaa ulquu marka lagu guro idaa xilliga ulquu lagu daadiyo fiihaa naartaa jahannamo dhexdeeda marka idaa ulquu wowgaasi wuxuu dhigan yahay safarada marka lagu guro lagu daadiyo gaaladan fiihaa naartaa dhexdeeda samicuu way maqlaan samicuu waxay maqlaan lahaa xaal uu u sugnaaday naartaasi shahiiqaa qaylo ayay maqlaan ashahiiqa waxaa la yidhaahdaa qaasba asbax aswaaq dameerku markuu bilaabayo cida uu adiga arkay macnaa waxaa ku qarxaya labada dhagood oo cabaasaas haasi ah. oo qaylinaysa ayay maqlayaan markaa lahaadani sifay noqon lahayd hadday xagga dambe dhici lahayd markii shaqadisay buxaar la dhaxayo ulqow markaa lagu rido fihaa samicuu waxay maqlaan lahaa xaal uu u sugnaaday jahannama shahiiqaa codeer buu maqlaa iyadaa qaylinaysa codheer bay maqlaan walxaal hiya jahannamadaasi kafuuru ay karayso kafuur ay karayso takaadu waxay ku dhowaataa tamayazu inay kala daadato min alhaybi cadhag daraaddeed takaadu waxay sigtaa amba ay ku dhowaataa tamayazu inay kala daadato min alhaybi cadhag daraaddeed marka way cadhowtaa way hadashaa tana way arkaysaa kullamaa mar alla marka kullamaa mar kaste kullamaa mar alla marka ulqiya lagu rido fiihaa jahanamo dhexdeeda fawj koox marka lagu rido sa'ala waxaa waraysta amba weydiiya kum kooxdaa lagu riday khasanatuhaa jahannamadaa ilaaladeeda amba askarkasi malaa'igta joogta ayaa kuwan su'aal weydiiya inuu maxay yidhaahdaan alam ya'tikum miyaanay idiin imanin alam ya'tikum miyaanu idiin imanin nadiir misiga ruuxanaad gasheen cid idinka digtaa miyaana idiin imanin kullamaa mar alla marka ulqiya lagu rido fiihaa naarta dhexdeedaas aws koox sa'ala waxaa wax weydiiya hum fawshan khasanatuhaa ay khasanatu jahannama jahannamo ilaaladeeda waa dadku kaafina maxay idhaahdaan alam ya'tikum miyaanu idiin imanin nadiir mid diga oo waxaa idinka diga qaaluu waxay yidhaahdeen balaa alla ilaahay maya waynooyin balaa maya waynoo yimaadeen ay noo yimi qad jaa'ana waxaa noo yimi nadiir mid digaya ayaa noo yimi fakadabnaa waanu beeninay dabadeeso oo waqulnaa waxaanu nidhi maa nazala allaahu alla ma soo dejinin min shay ay shay-aa ninta ayaa ah min shay ay shay a ah. shayba ilaahay ma soo dejinin baanu nidhi weliba tanaanu ugu darra oo waxaanu ambiyadu ku nidhihin antum maa antum maydaan ahaanin ilaa fii dalaal baadinimo kuwa ku sugan mooyaane kabiir run waad dhisantihiin baanu ku nidhibayda qaaluu waxay yidhaahdeen waa siday odhan doonaan waqaaluu waxay yidhaahdeen ficilka maadi baa ilaahay ka xabe oo xaqiiq ahaan sidanay arrinku noqonaysa low kunnaa haddaanu ahaan lahay low kunnaa haddaanu ahaan lahay adduunyada markaanu joognay nasmacu kuwa wax maqlaya oo macnaa maqalbee lagu intifaaco aw amase nacqilu aanu wax fahmayno maa kunnaa maanaan ahaaneen amba maanaan noqoneen fii asxaabi asaciir saciira asxaabteeda kuwa kani fii asxaabi asaciir ay maca asxaabi saciir saciire asxaabteeda kamaanaa mid noqon amba fii jumlatihi kuwa jumladooda kamaanaa mid noqonin allah muxuu yidhi faاctarafuu way qirteen bidanbihim ayay qirteen laakiin cilmigan ma waxbuu ictiraafku karaya faاctarafuu waxay ictiraafeen bidanbihim fasuxqaa wa masarun sawaa'idiisii xadkan tahay ilaahay ha halaago waa halaagid xirid moogtay faasqahum allaahu ilaahay baa halaagay suxqaa halaagid isxaaqa in la ydhahda ahayd ma ogta laakiin sawaida xadsan aye marka iyuu u sugnaaday liasxaabi saciir suxqantu ku tacalluqaya maarata liasxaabi saciir ayaa habaarkaasi u sugnaado kuwaasa lagu odhan doonaa liasxaabi saciir saciire asxaabteedaasaa loo habaaray oo habaartaasi ku dhacay amaba khabaru lmubtada in maxduuf ka dhigo waxaad tidhahdaa adducaa'u khabaarkaasi liasxaabi saciir saciire asxaabteeda ayuu u sugnaaday weeye in aladiina kuwa yakhtawna ka baqa rabbahum rabbigood kuwa ka baqaya bilgaybi xaal ay ku sugan yihiin maqnaansho waa bilgayb xaysu laa yarahu axadun ila allah bilkayri xaalay ku sugan yihiin gooni ahaansho sidaas bilkayri xaalay ku sugan yihiin gooni ahaansho markaan cidina la joogina kelidooda ay yihiin kuwa rabbigooda ka baqa dee isus iyo riyaa midnaba aan ilaahay uga baqanin lahum kuwaasu waxay leeyihiin maqsira bay leeyihiin dambi dhaafid wa ajarun ajar baa u sugnaaday ajarkaasoo kabiirun allah wuxuuhi waa asiruu siraysta qowlakum hadalkiin waxaad leedihiin aw ijharuu amaba muutiya bihi qowlka waasiruu siraysta qowlakum aw ijharuu amba muutiya bihi inahu alla caliim allaha ku cilmiga badan weeye bidaati suduur laabuhu waxay leeyihiin amaba ay saaxiibka u yihiin alaa yaclamu miyaanu ogsoonayn man waa cibaara can alkhaaliq man mid miyaanu ogsoonayn khalaqa abuuray alkhalqa ka khalqiga abuuray miyaanu ogsoonay waxa dhacay haddaynu dhahno man waa cibaara can makhluuq alaa yaclamu miyaanu ogsoonayn huwa damiirka meesha ku jira ala noqonaya alaa yaclamu miyaanu ogsoonayn alle man duun miyaanu alle ogsoonayn khalaqa u abuuray iyo waxay samaynaya macnaa ilahay uu ogsoon marka manka marna faacil baynu ka dhignay marna mafcuul baynu ka dhignay wa huwa alle alladiif ilaahay subxaanahu watacaala tubista badan weeye ma allaha aada u xoogsan weeye alkhabiir waana allaha fogogaalka ah weeye huwa alla alladii midka wey jacala yeelay lakum idinka idinka yeelay alarda arlada idinka dhigay daluulaa mid la layliyey ay mudallalatan daluulaa ilaaha idinka dhigay wey mid aada u layliyan waa ilaaha idinka dhigay oo safaran ee famshuu socda fii manaakibihaa waa jamcu lmankab fii manaakibihaa arlada korkeeda mara garbaheeda garbaheedan ku soconno fii manaakibihaa mara dusheeda oo wa kuluu cuna min risqi ay min risqi illaah ilaahay risqiisa cuna wa ilayhi ila allah alle xaggiisa ayuunbuu yahay annushuur soo celintana ama faafida alle xaggiisun baad u noqon doontaan ma ogta arlada mara faafa ilaahay kala saarta ilaahay xaggiisuun baanagu soo noqon doontaa annushuur almarjica marka adraabteeda iyo hareeraheeda allada mara a aaminkum miyaad ka aamin noqotay wa min lubfihi wa raxmatihi bikhalqi ilaahay subxaanahu watacaala qaadir inuu ku yahay inuu addoommadiisa ku cadaabo gaalnimada ayla imanayaan qaar badan oo iyaga ka midi ah. wamaca daalika haddana wuu dulqaadanay aaminkum miyaad ka aamin noqotay man mid miyaad ka aamin noqotay fi asamaa'i ay cala asamaa siidani bimacnaa calaa wa bimacnaa fawqa labada tafsiirba way noqonaysaa aamintu miyaad ka aamin noqoteen man miyaad ka aamin noqoteen fi asamaa'i samada korkeeda ku sugan miyaad ka aamin noqoteen man marka waa cibaara can illah allah miyaad ka aamin noqoteen man amruhu fi samaa ha odhan waa taawiil nacasnimo wey allah wuxuui subxaana wata ka bedel markaa bedelustimaal baynu ka bedelayna an yaktifa inuu idinla gooyo miyaad ka aamin noqoteen an yaktifa inuu idinla taro bikum idinka inuu idinla gooyo alarda arladaba inuu idinla taro marka bedel baynu ka bedelay soo maaha waxaad odhan karaysaa hor maaha meesha xaafid baa xagsan a amintu miyaad ka aamin noqoteen man mid fi samaa'i ee cala asamaa samada korkeeda ku an yaktifa min an yaktifa inuu idinla gooyo miyaad ka aamin noqoteen bikum idinka alarda iyadoo arlada bisheedaasif inuu idinla jaro miyaad ka aamin noqoteen oo fa idaa isla markuu alla idinla jaraba hiya ayadu tanuur ay meeraysato fa idaa hiya isla markiiba maaragtay kisaa'iya weeye tanuur ay meeraysato tadhabu watajii-u watadar khalal baa ku dhacaya sawraan iyo jiljilaska ama adinka miyaad ka aamin noqoteen man midku samaa'i ku sugan ka bedel an yursila inuu ku soo daayo amba an yursila min an yursila inuu ku sii daayo calaykum kortiina xaasira dhagxaan inuu alla ku sii daayo waa riixan fiiha xasba amba xaasila dabayl dhagxayo amba dhagxaan sidata inuu ku sii daayo fasataclamuun waad ogaan doontaan kayfa nadiir ay kayfa indaari ciqaabkaydu siduu yahay baad ogaan doontaan ilaahay baa saale fa kayfa yakuun sataclamuuna waad ogaan doontaan kayfa nadiir ay kayfa yakuunu indaari iyo ciqaabka uu yeelan doono ka amarka ilaahay khilaafa wallaahi allahu dha subxaana wa tacaala laqad kadaba way beeniyeen aladiina kuwii min qablihim kuwan ka horeeyey rusushoodii bay beeniyeen oo fakayfa kaana sidee ayuu noqday nasiir ay inkaari ciqaabkaygaan ciqaabay sidee ayuu noqday halkiisi uu ku dhacay weye awalam yarow miyaanay arkayn ila dayri shimbiraha miyaanay arkaynin fowqahum xaal ay ahaadeen shimbirahaas xale fowqahum xaal ay ahaadeen kii ka saafaatin xaalayhi kuu safaya amba kala bixinaya asmixatahunna qaalashooda miyaanay arkaynin awalam yarow miyaanay arkaynin ila sayr shimbira fowqahum xaal ay ahaadeen shimbirahaada isiyada duso saafaatin xaalayhi kuu safaya asmixatahunna wayaqbidna xaal ay soo ururinayaan amba ay soo qabanayaan baalashooda miyaanay arkaynin adii arkay markaas isleedahay hawada dafaalanaysaa mararka qaarkoodna sa dhagax bay noqonaysaa markaase dhagax kankoonsanta intaystamara ka soo geyso haddaad tasawur leen faalatamiyo waxan hayaan siwanaaba tiriba ogtay waxasle madaxa waarahay sii kordhinaysa ilaahay waa yaqaane siyaanay arkay maa yumsiku ma hayo kunna simbirahaasi ila araxmaanu haw qaadan faalatayna hayaan waa iskala maa yumsiku ma hayo huna shimbiraha asyaalkaa kuma hayo ila araxmaan bal ismiga isticmaalayna eeg munaasabada ila araxmaani waayo raxmad bay u baahan yihin aadamu raxmad ayuu u baahan yihin ilaahay baa hayo subxaana watacaala biraxmatihi ayuu ku hayo inahu alla kulli shay shay walba caliim allaha ku cilmiga badan wey subxaanahu basiir ilaaha arkay wey subxaana oo amkii munqadacada baa man gashay markaasaa miiga iskuud qaansan yihiin xamsaa maanta lama qadari karo oo bal uun qadar bale man waa kuma amman waa kee waa kuma haadaa kaas haadaa qabarkani haadaa kani waa kuma alladii kaaso amba alladii kaas waa kee huwa isagoo dundun ciidan lakum idinka idin ah ama waa kuma haadaakaas alladii kaasoo huwa isagu jundun ciidan lakum idinka idina jundigaaso ka sisay yansurukum idiin gargaari doona amba idiin hiilin doona min duuni araxmaan allaha raxmaanka asukidi war cidda idiin hilinaysaa waa allah bal sheega kari kari maysayaasheegte in kaafiruun in waa kii naafiyada hadiyayaan ey maa mal wlkaafiruuna inkaafiruun kuwa kaafiriinta ahi may ahaanin ilaa fii guruur lugooyo dhexdeed mooyaane wax kale way lugoosan yihiin fii guruuri lugooyo dhexdeed mooya kale ma ahaanin aman waa waa kuma haadaa alladii kaasi waa kuma amba alladii kaasoo yarsuqukum idin arsaaqi doona kuma ayaa idin arsaaqi doona amankeedaas aman waa kuma haadaa kaas alladii kaasoo yarsuqukum idin arsaaqi doona in amsaka hadduu alle qabsado amba uu cesado risqa carwalkaas samada warmala gaadha qab afarta sanaba abaar baa ka yeedhay samada rag baadaha kuu xidhay in amsaka hadduu qabto risqa kumaa keenayo qalcadii carriga waa kii buuraha keeni jira iyo badda baataaka taaka iyo walaxa doonaysa adigu oon u yeer awliya laydin yeeri karta u dhamay habarna haka tegi ajmaciha in ansaga keliya bal laddu ilaahay wuxuu le waxay ku fogaadeen bal waxay ku dheeraadeen gabadaa inay soo noqdaane fii cutawin sibir iyo qof iyo wa nufuur carar iyo fogaansho ay sii fogaadeen afaman mid yamshii socda macnaa wuu socon doonaa mukibaxaal uu yahay kii ku dhacay ism faacil wey m mukibaxaal uu yahay kii ku dhacay calaa wejhi wejigiisa dushiisa madaxa ku soconaya qaar madaxa ku soconaya ayaa imanaya madaxay ku soconaya oo masal ma arkaysa waana dhihi doontaa ilaahayna ku ciqaabo ilaahay ba maaragtay waa kuu rasuulku weydiinaya salawaatu wasalaamu caleyh kayfa yuxtaru sagay maaragtay fainahu yuktaru yamsi calaa wajhi ila annaar markaa qofka muuminka isagoo sawiya buu imanaya saa rasuulku waa kala alaysa aladii amshaahum calaa arjulihim qaadirun calaa an yumshiyahum calaa wujuuhihim ilaaha labadan lugoode sidana kugu socodsiiye ma arkaysa qaadir buu ku yahay inuu madaxana kugu socodsiiye markaa waa masal waa qof afaman mid ma mid yamshi soconaya mu socon doona muku baaxaalu yahay mid u dhacay calaa wejhi wajigiisa korkiisa ku dhacay makaas ayaa ahdaa hanuunsan makaasaa hanuun badan am ama seen han ma mid amman am iyo man baa ku jira amman mise ma mid baa hanuun badan yamshii soconaya sawiya xaal u yahay kii toosan calaa siraaq weliba dariiq korkii ku soconaya dariiqaasoo mustaqiim toosan qul waxaad tidhaahdaa nebiyow kuwa alle alladii mise weeye ansha'akum idin abuuray idin curiyey idin abuuray weeye allah subxaana wa tacaala wa jaxala yeelay lakum idinka idiin yeelay assamca maqal iyo walabsaara arag iyo walasibata quluub qaliilan maa tashkuruun maadu waa liqilati taasiis waa sujudaan shukran shukrina qid amba mahadcelin baad samaysaan mahadcelintaasoo qaliilan maa yar oo yar tashkuruuna ood u mahad celisaan alle subxaana watacaala shukra mahadnaqid ayaad u mahad celisaan mahadnaqidaasoo qaliilan maa yar oo yar qul waxaad tidhaahdaa kuwa alleh alladii midka weeye dara'akum idinku kordhiyey oo ku firdsan fi ardi arlada idinku firdhiyey wa ilaahi isaga xaggiisa baana tusharuuna laydin ururin doona wayaquuluuna waxay yidhaahdaan kuwa bacsi juudkaa soo celin juudkaahi mataa goorma ayuu yahay haadaa kaasi goormuu dhacaya alwacdu ballanqaadkaasi in kuntum haddaad ahaateen saadiqiina kuwa riseegay goormay arrintan dhici qul waxaad tidhaahdaa nebiyow inama alcilmu saacaddaa xilligay dhacayso ogaalkeedu cinda allah ilaahay agtiisu ku sugan yahay wa inamaa ana anugu waxaan ahay nadiir dige mubiin xaq oo si cadidan ku digay lama yaqaan aslaafu saaca wuu jira ha kala waaweynaadaan amba ha kala yaryaraadaane lama og soomaalida ay yidhahda kun iyo afar boqol iyo shi hal ra'aytu fi luqati alcaraba shi waagaas xabashigii kula yihiin markaas waa nafxabay sheeka maynaan garan falamaa racow markay arkeen baa alla yidhi subxaana wa tacaala falamaa ra'ow markay arkeen hu cadaabkii zulfaa xaal uu yahay mid dhowaaday maskarkan eh, bimacnaa ismi faacil wey zulfa ay mustalifa xaal uu yahay mid u soo dhowaaday cadaabkiiba iiat waa la murugo geliyey iat waa la murugo geliyey siiat waa la murugo geliyey amba waa la madoobeeyey wujuuhu aladiina kuwiga siyadooda kafaruu gaaloobay waqiila waxa la yidhi haadaakani soo arki maysaan cadaabkani alladii cadaabkii weeye kuntum aad ahaydeen bihi isaga taddacuuna kuwii u yeedha waxaad cadaabkaa dooni jirteen ee degdegsan jirteene istaqabta cadaabkii waa kamada yujiiru badbaadin doona alkaafiriina kuwa kaafiriinta ayaa ka badbaadin doona min cadaab cadaab yaa ka badbaadin doona aliim ay mu'min inuu xanuujiya waa nabiyullaahi muxamed bal haddii ilaahay aniga yani aga soo warrama buu leey iyo ciddayla socoto kaafirku badbaadi maaye yaa idin badbaadin doona kul waxaad tidhaahdaa nebiyow kuwa ka wax badbaadiya arraxmaan kuwa alla arraxmaanu wey aamanaa waanu rumaynay bihi ay biraxmaani baanu rumaynay wa calayhi cala allah raxmaankaasi ayaa tawakalnaa aanu cuskannay fasataclamuun waad ogaan doontaan man duun baad ogaan doontaan amba mid huwa isagu fii dalaalin baadinimo ku sugan mubiin cab kul waxaad tidhaahdaa nebigow ara'aytum bal iiga warrama in asbaxa hadday ahaa noqdaan maaukum bimihiinnu hawra maskarkani waa bimacnaa ismu faacil hawra ay haa'ira kuwii arooray dadka ceelasha qota siday u rajaynayaan biyihiina dhowyin baa la waayaa markaasaa waxay yidhaahdaan biyii arooray way gudheen hadday biyiba gudhaan raa'ir dhulkay dib hadday dhulka dib ugu noqdaanba inkasbaha hadduu noqdo maaukum bimihiinnu hawra kuwii arooray faman yatiikum kuma ayaa idin keeni doona kuma ayaa idinla iman doona bimaa'in biyo maciin durdur ah almaa almaciin waa almaau jaarin calaa wajhi اlardi waa biyaha durdurka eerle oo dusheeda maro la yidhahdaa maciin qulqulaya yaa idin keeni wakaaladii biya laa cidkayna ka biyo baa aa'ir ishin cabdileyma jiro oo ma jiraan biyihiibaa tegey way midleen dhulkay dib ugu arooreen yaa keenaya allaahumma keeni cid keeni karaysaa ma jirto waxaa lagaa jaraya adeer waxaa lagaa goynaya cid aan allaah ahaynaad ku xidhanta bar iyo maskina garigiisu laakiin sakhaafat alcaqli adduunyada ilaahay waxay ugu limaysaa qofku markuu markiisa hore makhluuq wax ka doono weliba makhluuqa u ka doono waxaanu awoodi lahayn ilan maa yaqdir alxayu alxaadir dhib ma laha qof nool wuxuu kari karaya haddaad wiigtiiso laa ma laha laakiin haddaan ku imaadoon ku idhaahdo waan dhalila ahay edhal iska war orlaskikormu waa isu bada soma waxay igu sii darantay marka xabaashaayi adoo nool baan lahore iga sii karay markaa doolayn baa igula yaafanay waa dhibatay xabaashaadi aduun laa ilaaha ila allah markaasugu dar marka adeer meeshan biyadihi mulku ood garanaysa ilaahayu baale cid kale waxba kuma laha cid ay wax kaweydiisanaysaa allah baad kaweydiisaa bini aadamku waxay isqari karayaan maa yakfir alxayu alxaadir qofka nool wuxuu kuu kari karayo kalbi weydiiso laakiin waxaanu awood u lahayn baan weydiisanaya islaamnimo markay tahay sharciga ilaahay markay tahay allaah iyo rasuulkiisa ilaahay wuxuuna faray rasuulkiisuna ogaa ogaa kadhiisa ee muslimka ah in loo duceeyo isaga la faryo wax nebi maxamed ogaan maaha wuxuu jideeyeyna maaha bale wuxuu reebay bay ahayd saarkaysa isagoo nool buu ilaahay ka baryey inaan qabrigiisa ciid laga dhiganin amba watan la caabudo inaan laga dhigan maarkaysa أضمن الأثر أبدا الحادث ذلك ليس شكل كبير بذلك حتى إذا bijiga safarada ma taqaana bijiga gaaladu waa toori la fubo toori abadda digla lagu afufabo wax kale iyo taqiya ilaa mutaaan watasib habeeno dhantaas waabahaya laa ilaaha ila allah waa waa camal min acmaali ahli اlkufri kabiir sidaysana xataa mararka meelaha inkastoo marad lagu beeriyo xaabasto kibwe diin baa arrinkaas cabsatay inama tasfiiqu linnisaa shacabtunka markay tahay waxaa leh dumarka u baa laakiin ragyahow shacabka tuma waxay ka dhigan tahay goobarada xidha abadan xaala rag ma aha abadan xaal rag ma aha waa in la jaro waa sunayaal mustawrad oo waa lagu soo gelinayaa maugta wixii unbaa ku dhex qaadaya acmaashii kufriga balaaye baasina dhex qaada nasal allah alxafiis wasalaam suuratu aayaadkeedu waa laba iyo aayadood bismi illaahi araxmaani araxiim nuun allaahu aclam bimuraad ilaahay baa ku cusub nuunka lugada carabiga mararka qaarkood la yidhaahdo xuuska waa la yidhaahdaa sidoo kale culamada qaar baa ku fasiray inay tahay sawaada sawaad waa taqaana si xugga lagu jirin karo waalqalami qalinka ayaan ku dhaartay baa ilaahay yidhi subxana watacaala marka qalamku ku dhaaranaya waa ki laki ilaahay maqaadiirta ku qorayba ila qalam unbuu ilaahay faray ogtog markaasuu qalbi maxaan qoraa alqalami baan ku dhaartay qalamka ayaan ku dhaartay wamaa kii baan ku dhaaranayaa yaskuruuna ay qorayaan macnaa malaa'igta ay qorayso wamaa yadkuruun iyokay qorayaan baan ku dhaaranayaa wamaa yaktubuun ma arkaysa marka inay aad wanaagsantaha cilmigan kitaabadaba culamada qaarkood ku tilmaameen ee anta maad ahaa nin nabi muxamadow binicmati rabbika ay biincaami rabbika rabbigaa uu nicmayntiisu kuu nicmeeyey binicmati rabbika rabbigaa nicmadiisa kumaad ahaanin bimajnuunin mid waalan ilo markii loo waxyoodaye ilaahay islaam iyo diinku soo dejiyey un bay dhahdeen waad waalan tahay nicmada la sheegayaana waa maxay waa alislaam atmantu calaykum nicmatii oo islaamka waina laka waxa kuu sugnaaday waina laka waxaa kuu sugnaaday nebi muxammadow laajra ajar baa kuu sugnaaday ajarkaasoo hayra mamnuunin ay hayra maqdur mid la jarayo qaybki ah ajar aan la goynayninba maxaad u malaynaysaa ajar ilaahay agtiisa wuxuu ku leeyahy ajar lahayn ajar wa maca daalika cid kastoo ilaahay rumayso oo islaamto islaamnimada qaadata ajar baa rasuulku ku yeelanaya addaalu cala alkhayri ka wa inaka adigu nebi muxammadow lacalaa khuluqin akhlaaq horteed baad ku sugan tahay akhlaaq dhaqan akhlaaqdaasoo cadiim weyn amba calaa diinin cadiim akhlaaqdiisuna qur'aanka ayay ahay fastatubsiru waad arki doontaa waxa dhaca fastatubsir waad arki baa ilaaha yidhi subxaanahu watacaala iyaguna wa yubsiruun iyaguna way arki doonaan waxay yimaada ay arki doonaan baa ilaaha yidhi subxaanahu watacaala maxay arki biayikum bay arki fasatubsiru waad arki wayubsiruuna iyana way arki doonaan biayikum kiinna uu yahay biayikum kiinna uu yahay almafcuulu ka la ibtileeyey ka ibtilaysan ee majmuuca ee waalani ku yahay ayay arki doonaan baada ayaa sila ah amba biayikum kiinna almafcuulu fitantu ay ku sugan tahay bay arki doonaan inna rabbaka rabbigaagu nebi muxammadow kuwa aclamu isaga ayaa ku cilmi badan dhiman buu ku cilmi badan yahay bal la lumay can sabiili can sabiili illaah ilaahay dariiqiisa ka lumay wa huwa an aclamu waa kii ku cilmi badan weeye bilmuhtadiina kuwa hanuuna falaa tudic ha adeeci nebi muxammado almukadibiin kuwa xaqa beeniya ha adeecin wardaacatu waad arkaysaa falaa tudic ha adeecin almukadibiin kuwa xaqa beeniya waa kuwa maanta amar qaadanayay soo ma aha dhan meel cad looga taliyaa baa waddu waxay jeclaadeen baa layidhi subxaana watacaala waddu waxay jeclaadeen low tudhinu inaad u dabacdo aad u soo liilanto alidhaan waxaa layidhaha waa dabaca low tudhinu inaad u soo dabacdo oo fa hum ayaguna sabarkaa mubtada qadaro oo fahum ayaguna yudhinuuna ay kuu soo dabcayan taasuu doonaya walaaltinimo kan ukuwa balaayo guun wanaag gazaagaza waxaa inagu akriyaan ma walaa tudic haadeecin kulla xallaaf mid dhaar badan dhammaantii haadeeci mahiin oo liita hallaakiisa ku liita xan badan amba ceedayn badan mashaa'in la socod badan binamiin isku dirida mannaacin diidid badan amba hortoogsi badan lilkhayri khayrka muctada xadgudba aw xadgudu badan afiim oo dembi badan xutullin qalqalladsan maaragtay bacda daalika intaasoo xumaana dabadeed bacda daalika intaasoo xumaana dabadeed zamiin asal aan lahayn gar ah zamiin macnaa liita amba kulma ah zamiin yacnii aan afar lahayn amba zaniin waa kulmaa zanimada waxa la yidhaha ri kulmale somaad arag oo ka lulata dee rigana waa kulantaaya oo ibtilaysan mawda zaniin saas ilaahay ma jeclo subxaanau watacaala haadeecinkaas maxaa hawaa deecin an kaana ay lian kaana inuu ahaaday daraaddeed hawaa deecin daa maalin maal mil saaxiiba iyo baniin inama idaa tutla haddii lagu akriyo calayhi korkiisa aayaatuna qaala wuxuu idhaahdaa wuxuu odhan doonaa asaadiiru alawalin kuwii hore sadaradoodi iyo beenahoodu wey sanasimuhu waxaanu ka sunti doonaa cala alkhurduum hanka ganaf baanu u yeeli doonaa seefaa laga isaalay mm, addaciyi alfaaxish waa qof xuntaa zaniibka loo jeedaa ma og waa nin maaragtay dhan ay wada sheegtaan in iyagu dhaleen tadaacahu rijaalu siyaadatan saasoo kale ma og sanasimuhu waxaanu ka sunti cala alkurboon ayaanu ka sunti doonaa oo mid lagu garto ma arkaysaay waxa la yidhaahdo sharka sida riba kalmahaleba looga garto ribaha kalena way ku fasireen culimadu ima annagu balownaahum waanu imtixaanay kuwan reer maka abaar baa ilaahay ku riday kamaa balownaa sidaanu u imtilaynay anba u imtixaanay oo kale asxaaba aljanna beerta kuwii lahaa asxaab aljanna beerta qoladii lahayd waa qolo qisadoodu ay macruuf iska ahaydoo la yaqaanay oo ardulyaman bay deganaayeen baa layidhaha id xilligii baanu imtixaanay aqsamuu ay ku dhaarteen maxay ayay ku dhaarteen qolada deerta lihi layasrimunna waydin goosan oo waydin goosan haa beertan ayaad goosan doontaan musbixiina xaala kownikum musbixiin xaal atiin kuwo waa berisanaysa waagu markuu beriyo anzeerteennaa goosanmagaydaas oo walaa yastasnoon aanay waxbaba reebin aanay isisnoon marka laba tafsiir baa lagu fasiraa walaa yastasnuun waxba aanay reebin oo aanay odhanin haddii alla yidhaahdo in sha allahu aanay odhan amaba walaa yastasnuun waxba aanay jeedin aanay odhanin masaakiinta ayna wax u reebta oo aynu karo fadaafa waxaa maray calayhaa beertii daa'if balaayo ayaa martay mid wareegaya oo min rabbika xagga rabbigaa ka yimi walxaal buu maray hum ayagu naa'imuuna ay hurdaan fa asbaxat waxay noqotay beertii kasariin mid la goostay oo kale ama kasariin habeen madow oo kale madow bay noqota fatanaadow way ku yeedheen qolay kiciga waa maaragtay kiraartii ma ogta fatanaadow way su dhawaaqeen musbixiina xaal ayhin kuwaa darsanaya kaha kiraartii baa dhacday aniqdu kallaha bay yidhaaheen kallaha ey uqdu aniqdu kallaha calaa xarfikum beertiinbuu ku kallaha bay yidhahdeen kuntum haddaad insaarina kula toosanaya waa inaad shicin degdega waa lasoo odadii baa lasoo qabtay falamaa markay ra'ow arkeen haa beertii indhaha fandalaquu way tegeen way socdeen walxaal bay socdeen hum ayagu yatakhaafatuuna ay hadalka gaagaabsanayaan yatakhaafatuuna ay hadalka gaagaabsanayaan iyagoo gaagaabsanaya ayay kalahayn oo maxay ku hadalka guriga gaabsanayeen an laa yadkulannaha kalay ku xanshaashaqaya laa yadkulannaha yaanu soo gelin alyawma maanta calaykum yaanu idinku soo gelin miskiin mid miskiin yaanu idinku soo gelin wagadow way kallaheen calaa xarbin ujeedo ayay ku kallaheen ujeeddada goosashada ah qasti qaadiriina xaal ay hirsii karaan amba calaa xarbin diidmo ay dadka wax u diidayaan bay ku kallaheen qaadiriin amaba wakadow way kallaheen calaa xarbin gabnanimo annaaqat alxaruud waxaa la yidhahdaa halkan markay tahay gabno aan caanaba lahayn oo aan waxyo waxba ka soo dhiiqayn calaa xarbin gabnanimo ayay ku kallaheen qaadiriina xaal ay hirsii karaan deerti falamaa markay arkeen haa deertii qaaluu waxay yidhaahdeen innaa inagu inagu dhe marka annaga hoo dhan maan innaa inagu ladaalluuna kuwa lunsan bayna war waynaan bannay malaasan lahaynu soo kallahanay baynu waddadii iska bannay waynu lunsannahay bal heli wallaahi inaa lunsan la lunsanin naxnu inagu maxruumuuna kuwa la hoojiyeydayna la khasaareeye maxruumon la qabiyey qaala wuxuu yidhi awsaduhu kii ugu caqliga badnaa qaala wuxuu ihi awsaduhum kii ugu caqliga badnaa alam aqul lakum miyaanan idin odhanin alam aqul lakum miyaanan idin odhanin lawlaa tusabbixuun ay lawlaa tusabbixuuna allah hallaa hallaa tusabbixuuna allah war ilaahay maad bustaan oo tusbixsataan insha allahu maad tidhaahdaan maad ilahay miyaana saaidoodhan qaaluu waxay idhaahdeen way saba subxaana rabbina rabbiga iyo ayaa xumaan oo dhan aanu ka nasahaynaa bay idhaahda faina anagu kunnaa waxaynu ahayn waxaanu ahayn haalimiina kuwa lunsan fa aqbala wuxuu ku jeestay bacduhum barkoodba calaa bacdin barka kale ayuu ku jeestay yatalaawamuun xaal aydiin kuwa isxanaananaya daftaa laysi hebel baa soo jeediyey kan kale ay kan kale ay ahayd maaragtay wax guushu ma weydo nin guuldarraduse way cudur ba la saaraa fa wuxuu ku jeestay bacduhum barkoodba calaa bacdi yatalaawamuun xaalay isxasanaa macnaa babataraysa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa weylana alla gooldarrada iyada eh inna anagu kunnaa waxaanu ahayn daaaqina kuwa lunsan baanu ahayn xasaa rabbuna way istabaqabteen xasaa rabbuna rabbigeenna wuxuu mudan yahay rabbigeenna wuxuu mudan yahay an yubdilanaa inuu inoogu bedelo an yubdilanaa inuu inoogu bedelo khayran wax ka khayr badan minhaa beertii inaa inagu ilaa rabbina rabbigeen raagibuuna kuu doonaya xaggiisa u jecelayn kadalika alcadaab alcadaabu cadaabku kadaalika sidaasuu weye kadaalika sidaasuu buu yahay alcadaab mubtadiga muahar haye taas waa cadaabkaa dunyada walaa cadaabu alaakhira aakhira cadaabkeeda ayaa akbaru weyn oo kana dunyada ka daran low kaanuu hadday ahaan lahayn dadku yaclamuuna kuwa ogsoon ka aakhira daran yahay sidaaba may allah wuxu uhi subxaana watacaala ina lilmuttaqiin kuwa mutaqiinta ah ayuu waxa ugu sugnaaday ayuu ugu sugnaatay waqowr muqadama cinda rabbihim rabbigooda agtiisa jannaata naciim naciimo jannaadkeeda afa najcali ma waxaanu waa istifhaamtan inkaari baa la marnaba marnaba ma suurta gasho in qofka muslimka ah iyo ka kaafirka alla isma sooin jamiica afa najcalu ma waxaanu kala mid dhigaynaa almuslimiin kuwa muslimiinta ah ma waxaanu kala mid dhigaynaa kalmudirimiina kuwa kufrigay miyaanu sinaa abadan ma sinaynaba ilah l subxaana watacala laa fi dunya walaa fi laakira maa lakum maxaa idin sugnaaday maxaa idin leeyihi maa lakum maxaa idin sugnaaday kayfa sidee baad taxkumuuna aada u xukumaysaan hada alxukma alfaasid xukunkan faasikiisa xukumay abadan marnaba qofka muslimka ah iyo qofka mujrimki ah, kuwa agtaada ku siman yaanay noqonin yaanay noqonin abadan abadan marka adigu cadaalad samaynayso iyo insaaf haysanaysaa sida meeshee laakiin marnaba ma sugnaa am lakum bale alakum ma waxaa idiin sugnaaday kitaaba ma kitaab baa idiin sugnaaday kitaabkaasoo fiihi isaga dhexdiisa tadrusuuna aad ka akhriyaysaan ina lakum halkanaa ku camalfashiimo maxay ina loo yidhi waa laamka la geliyey ma og laakin laam annakum baa laodhan haddeen laamkaasi jirin annakum ayaalakuma waxaa idiin sugnaaday kitaabun miyaa idiin sugnaaday oo fiihi tadrusuun macnaha si aad lehaysaan ina lakum idinka inay idiin sugnaatay fiihi jannada maaragtay idinku sugnaanba fiihi kitaabkaa idinku sugnaaday ina lakum idinka idinku sugnaaday fii kitaabkaasi lamaa takhayaruuna waxaa doorataan lamaa takhayaruuna waxaa doorataan am lakum bale alakum ba waxaa idiin sugnaaday aynaanun ballanqaado ballanqaadyo ayaa calaynaa korkayaga idinku sugnaaday ballanqaadyadaasoo baaliqa gumtan oo xidhan ilaa ywmi qiyaama amba ywmbaaliqatin gaaraysa ilaa yowma alqiyaama oo maxay ah jawaabta aymaantaatan ah oo ma waxaanu ku dhaarannay ina lakum waa dhaarta aymaanta iska dhaar ah inna lakum idinka ina idiin sugnaatay lamaa taxkumuuna waxaad xukumaysaa lamaa taxkumuuna waxaad xukumaysaan idiin sugnaaday ma ballanqaadiyo sid ayaa ayha idiin sugnaaday sanhum hoydii alnebiyo hoydii ayuhum kooda bidaalika ballanqaadka sidaas zaciim damiinka uga ah war sidaa cidda u damaano qaaday weydi salhum weydi ayuhum kooda bidaalika kazaciim war sidaa cidda u damaano qaaday war weydi am lahum baleb alahuma waxa u sugnaaday shurakaau maqaar ilaahay waxlaleh ayay leeyihiin sharigaatu hala yimaadaan bishurakaahim bal ha keenaan shaligaatu ha keenaan bishurakaahim yowma usuur yukshafu la faydi doono amba la bannayn doono can saaq kub amba dhudhun la bannayn doono can saaqi yakshifu rabbunaa can saaqi ilaahay baa subxaanahu watacaala faydaya oo kubkiisa bannaynaya marka ilaahay kashfu saaqa uu sameeyo kubkiisa uu banneeyo fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'mina mid kastoo qof kastoo muumin ahaa amba muuminada haway sujuudaysaa ويبقى man kaana yasjudu في اdunyaa riyaa'an wa sumca saydata wuxuu isku dayaya waxaa haraya shii adduunyada ku sujuudi jira istus iyo isa sheegsheeg wuxuu dilaabayaa markaasuu u sujuudo fayacuudu zahruhu dabaqan waaxida dabeeso dhabarkiisaa wuxuu noqonayaa dhabarkanu xubno iyo silsiladu leeyahay inuu ka sujuudi karo ama ka rukuci karo wuxuu noqonayaa birjeedsan saasuu noqonaya abada wamushkaku maalinta la faydi doona can saaqin kub la banayn doono cidda faydaysa allahu subxaanahu watacaala yasiku ah, lilama yasiku allaha maa wasafa bihi nafsa laakiin kayfiyadda iyo qaabka laa nacraf teeda kale ogow muuminiintu ilaahay waxay ku garan doonaan bakashusa way ku garan doonaan marka ilaahay saaqiisa baneeya kufkiisa baneeya ayay sujuudayen ay sujuudayen aa rasuulku sheegay xataa kayfiyada iyo sidiisa inaan daafini soo garayawayudcawna waxaa loogu yeedhi ila sujuud sujuud baa loogu yeedhi doonaa falaa yastabiicuun ma kari doonaan inay sujuudaan khaashica xaalay tahay siday khushuucsan tahay baanay jaraynin absaaruhum cindahooda ay khushuucsan yihiin haarsiisan yihiin tarhaafo waxaad dabooli doontaa hum ayaga ku mari doonta dilla dulligaa dabooli doonta waqad kaanuu waxay ahaayeen yudcawna kuwii loogu yeedho ila sujuudi loogu yeedho sujuud baa loogu yeedhi jiray addunyada walxaal baa loogu yeedhi jiray hum ayaa yusaalimuuna ay fayow yihiin iyago fayow ayaa la odhan jiray jikada markaasaanay jujo jirin addunyada maadaama ay ka diideen inay sujuudaan ilaahay agtiisa markay muuminiintii sujuudi jiray iyo muuminaadkii sujuudi jiray ay sujuudaan ayaa kii addunyada lagu bareeyey isagoo caafimaadka qabaarka alay sujuud sujuudda ayuu keri waaya aljaysaau min jinsi alcamali ilaahay baa ku ciqaabaya sujuud la-aan walxaal yadcawna ila sujuudi waqad kaanuu fi dunya yadcawna ila sujuudi wahum saalimuun fadarnii iga tag ba alla idaa nebi maxamedo fadarnii iga tag aniga iyo waman mid noo kala baxo weye fadarnii iga tag oo idaa aniga iyo waman mid yukadibu beeninaya bihaadaakan qur'aanka bihaada kitaabkan amba qur'aankan alxadiisi ah wax iga beeninaya sanastadrijuhum waanu halsiinayna waanu midhamidhaalaysanayna idraaj wa aqdu maaragtay shaksan saas oo kale sanastadrijuhum waanu midsiinayna amba waanu haldhabaalaysanayna halkanka inaan waanu haldhabaalaysanayna min xaysu meel laa yaclamuuna aanay ogtoonayn ayaanu ka halsiinayna waa la gurayaa un ugta warisuma cisho faganta wa ummi waanu kaadinayaa baa laa yidhi lahum ayaga ina kaydii aniga shirqoolkaygu maatiin mid daran oo adag wey am ma waxaad weydiisatay nebi muxamadow am tas'aluhu ma waxaad weydiisatay ajrahu shaaxid oo fa hum ayaga minmadood bixin ay iska bixiyaan ajarkii miyaa mudkaluuna lagu cusbayni am tas'aluhu ma waxaad weydiisatay ajrahu shaaxid oo fa ayaga min maqrabin maqaanbixin ay qaanbixi lahaayeen baa mudkaluuna lagu cusbayni am cindahum bale cindahum ma agtooda ma waxaa ku sugan algaybu waxa maqan ma qaybka agtooda ku sugan oo fahum ayagu yaktubuuna ay qorayaan oma iyaga ayaa xaqiiqa baxaya fasbir sabir neliyow lixukmi rabbika rabbiga xukunkiisa ku sabe sabirkaa la amraya walaa takun ha noqonin ka saaxibi alxuut kalluunka kii u saaxiibka ahaa oo kale waa nabiyullaahi yuunus fi xuudku liqay marka xaggee ayaa la leeyahay xaaladaha kala mid noqon xaaladda degdega weeye sabir la-aan ma markay goobtiisa ku hor imaadeen ayuu degay ubaxsamin markaas sabri baa layidhi balaay sabrig lacaan aan tahay kaga dayn baa layidhi fasbir rabbana walaa takun noqonka saaxiib alxus xuska kii u saaxiibka ahay kale ha noqonino sidiisii oo kale hawha odhan idalligii ha la mid noqon naadaa uu dhawaaqay amba idalligii xus naadaa uu dhawaaqay walxaal uu dhawaaqay makduub la caburiyey makduubun la caburiyey uu dhawaaqay bahal baa liqay sahwadii iyo wixii oo dhan baa ka xidhan baar badda dulkeeda ayuu la tegey uu dhawaaqay muxuu ku dhawaaqay lowlaa allah muxuu uhi subxaana wa tacaala lowlaa haddaanay ahaanin laa ilaaha illa anta subxaanaka in laa ilaaha illaa anta subxaanaka inii kuntu min adaalimiin saasuu lahaa ma og ee eh, lowlaa haddaanay ahaanin an tadaaraka inay haleeshay sidaada an tadaaraka inay haleeshay hu isaga nicmatu nicma inay haleeshay nicmadaasoo min rabbihi xagga rabbigiisa ahaatee waa raxmadda alle ehe haddaanay taasi jirin taasaa jirtaye lanubida waxaa lagu tuuri lahaa lanubida waxaa lagu tuuri lahaa bilcaraa bannaan ayaa lagu soo tuuri lahaa waalxaal huwa majhuum mid la ceedeeyey uu yahay majhuum laakiin raxmad ilaahay baa heshay ilaahay baa maarag subxaana wa tacaala ka soo badqabanay fajtabaa waxaa wuu doortay fasaba uu doortay isaga rabbuhu baa doortay oo fajacalahu ilaah wuxuu ka dhigay min asaalixiin wain yajhaadu waxay ku dhowaadeen alladiina kuwa kafaruu gaaloobay waxay ku dhowaadeen layusliquunaka inay kugu nagdaan biabsaarihim indhahooda inay ku galaanba hin markaad xaqa u sheegayso ee dee khuraafadan iyo balaayo iyo dadkan ay haystaan aada maaragtay uga digayso inay ku galaanba aayaddu waxay daliil tahay waxa la yidhaahdo alcayn alcaynu xaq ishu inay xaq tahay waxaa la yidhahdo qofkaa qof kaga dhacdo laakiin cus dadka ma galo qofkaa qof garay buu ku odhanaya u inkaari karaa qof waana dhici kartaa dadka qaarkood in lagu barto inay dadka inay kaga dhacdo maarkaysaa khaasiyada ilaahay siiyey bay tahay asaarib maro ayaa jira oo markaa qofka maaragtay ku daweya la yidhaahdo oo inuu uweysesto iyo badiyo ku magaxaabo ayaa jira dee aynaan hadda waqti u haynin laakiin insiga insiga ma galo aaarkagashae waa shayaan ayunbaa galay keeka kale ayunbuu magaceeda ku hadlayaa wayuriidu shayaanu an yurqica baynakum alcadaawata walbaqdaa manaagta la yidhahdo dadkay gashaan maxaad u malaynaya ada laga xiran maayo sidaa darteed reerkii colaad baa meesha imanaya waa musiiba wax jirana maaha abada wax jira maaya waxa dadka ka caqayliya ee ka hadla waa jinka weeyaane insigu insiga ma galo laakiin insigu insiga wuu cawriyaa inbaa kaga dhacda ishuna dee astaama ay leedahay iska dhici kartaa wain yakaadu aladiina waxay ku dhowaadeen saaladu inay wax galaan bad garanaysa wain yakaadu waxay ku dhowaadeen waxay sugaan aladiina kuwa kafaruu gaalooba la yusbiquunaka inay kugu nagdaan fii absaarihim indhahooda goorma lamaa marka samicuu ay maqlaan addikra waxyiga markay maqlaan wayaquuluuna waxay leeyiin yidhaahdaan inahu isagu la majnuun midwaalan weeye wamaa huwa dikrigani kitaabkani ma ahanin ilaa dikrun dikri mooye wax kale lilcaalamiina caalamka oo dhan buu u yahay dikri